bsm اllh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وsلم عlى نbyina mحamedi وعlى آlih وصaxbih وsلم أجمعين ama bعdu waxaan soo haynay oon ku dhex jirnay alcaqiidaة الطaxaawiya limaam abi jacfarin الطaxaawiy raximah اllahu taعaalى naadimku imaamku waxa uu yidhi wlaa thbt qadm الإسlاam إla عlى ظahri التsliim والاsتislaam walaa tahbutu sugnaan mayso qadamu lislaami islaamka gomadiisa ama yacnii cagtiisa ma sugnaanayso ilaa calaa dahri tasliimi hoggaansamid iyo isdhiibid oo ilaahay subxaanahu watacaala loo sallimo oo loo dhiibo duudkeeda mooyaane walistislaami iyo isdhiibid yacnii halkan marka isticaaraa ku jirto waxaa weeyaan hadde gommadda islaamku cag ma laha laakiin wuxuu ka wadaa qofku cagtiisa ayuu ku sugnaadaa cagtuna waxay u baahan tahay meel ay qabsato ay ku dhegto dhul iyo yacni meel korkeed ayay cagtu ku istaagtaa marka wuxuu ku leeyahay eh, qadamu lislaam islaamka gomadiisu ma sugnaan karto ilaa waxay ku sugnaan kartaa calaa dahri tasliim ilaahay rasuulkiisa in diinta loo daayo oo iyaga yacni waxay ka sheegaan un laga sheego oo aan wax kale ra'yi iyo aaraa iyo bidca iyo aan la gelinin taa unbaa baa qofka marka islaamnimadiisa ay ugu sugnaan kartaa walaa tahbutu sugnaan mayso qadamu lislaami islaamka gomadiisa ilaa calaa dahri ilaa calaa dahri tasliimi sallimitaan dhiibid iyo walistislaami isdhiibid korkeed mooyaane ayay ku sugnaan kartaa nacam isku soo duubduub marka waxaa uu ka hadlayaa waxaa weeyaan in ilaahay loo hoggaansamo oo alleh rasuul waxa ay ka sheegaan tilmaamaha ilaasiyama yacni waxyaabaha caqaa'idka ah iyo masaa-isha kale caqiidada hadda ku salaysnayn caqaa'idka aan ku salaysnayn dhammaan in ilaahay subxaanahu watacaala iyo rasuulkiisa looga dambeeyo waana aayadda ilaahay subxaanahu watacaala mid ay tusayso falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum huma laa yajiduu fii anfusihim xarajan mima qadayt wayusallimuu tasliima arrintusay moodayaan ma ahan buu ilaah yidhi warabbika rabbigaabaan ku dhaartee laa yu'minuuna rumayn maayaan eh, eh, falaa warabbika laa yu'minuuna ma rumaynaayaan oo iimaan xaqiiqa a ah ma rumaynaayaan xataa yuxakimuuka maa shajara baynahum ilaa iyaga wax dhexdooda ka dhaco ay adiga kuula soo xugun tagaan xataa yuxakimuuka maa shajara baynahum huma laa yajiduu fii anfusihim dabadeedna inaysan naftooda waa inaynan ka dareemin xarajan mimaa qadayta ciriiri iyo shaki iyo yacni laabtooda inaanay ka dareemin wa yusallimuu tasliiman ayna markaa isdhiibaan oy sallimaan oo ay yacni xukunka ilaahay u sallimaan iyo rasuulkiisa calayhi salaatu wasalaam taas unbaa marka islaamkaagu nadiif uu ku noqon karaa kuna sugnaan karaa laba shay baa marka arrintaa kasoo horjeedo shay waxaa weeyaan in dadku ay diin kala samaystaan oo bidacda waxa la yidhaahdo bidcooyinkana hadda ilaahay waxa uu yidhi diinowba ka cabiray am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiini maa lam ya-dan bihi allah iyaguma waxay leeyihiin shurako dad aan alla ahayn miyay leeyihiin oo u jideeyso diinka yacnii dad diinka u jideeyo oon alla ahayn miyay leeyihiin buu yidhi allah subxaanahu wa tacaala bimacnaa waxaa weeyaan ma leh qofku marka inuu jeebkiisa kala yimaado marka waxyaabo uu yidhaahdo ilaahay baan ku caabudayaa waxyaabahaas waxyaabaha waxaa waxaa waxaa baan alle ugu dhowaanayaa haddii loo fiirsadana wax alle rasuul xaggooda ka yimid aanay ahayn islaamnimadiisu ma ku toosayso oo waxaa la yidhahdaa islaamku wuxuu ku dhisan yahay laba shay an nacbud allaha waxdahu ilaahay keligii inaan caabudno wa nacbudahu bimaa sharaca wuxuu jideeyeyna inaan ku caabudno labadaasaa diinta kuayaa asal u ah ilaahay keliya inaan caabudnona wax kale ugu darin shayga labaadna waxaa weeyaan inaan ku caabudno waxa uu jideeyey inaan ku caabudno kaan annaga rabna ma aha saa darteed mushrikiinta meelo badan ayaa arrintaa looga dhaleeceeyey meel waa taas meel kale ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi waxyaabana iyaga ayaa iska xarimi jiray waxyaabana yacni jeebkooda xalaal taxliil iyo taxriim jeebkooda ay samay jireen markaasuu ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi qul ara'aytum maa anzala allahu lakum min risqin fajacaltum minhu xaraaman waxalaala qul allahu adina lakum am cala allahi taftaruun war waxaan ilaahay idinku arsuqay ood qeybna xalaalaynaysaan qeybna aadaad xaaraantinimaynaysaan ma ilaahay baa idiin idmay allaahu adina lakum ma ilaahay baa idiin idmay am cala allahi taftaruun mase ilaahay baad masabidanaysaan oo aad ku been abuuranaysaan shayga marka koowaad ee kasoo horjeeda waa bidcada waaye nacam bidcaduna laba qaybood bay u kala baxdaa bidca idaafiya iyo bidca xaqiiqiya bidcada xaqiiqiyada waxaa weeyaan waa midda aan asalba diinta ku lahaynba asal dhanba diinta ilaahay kuma laha waa bidca xaqiiqiya la yidhaahdaa waa wixii ictiqaadka mushrikiinta oo ku salaysnaayoo kale weeyaan nacam oo suuratu lancaam ilaahay uga hadlay bidcada nooceeda labaad waxaa la yidhaha albidcatu alidaafiya albidca alidaafiyana waxaa laga wadaa shaksigaani waxaan uu samaynayo diinta asal ahaan asal waa ku leedahay laakiin isaga ayaa wuxuu ku dar waxyaabuu ku dardarsaday jeebkiisa nacam masalan sharcigii shaygaas ha la sameeyo ayuu yidhi wakti kuma xirin tiro uma yeelin adaa marka tiro u samaysatay waktina waa u samaysatay oo waxaad tihi shaygan markaas unbaa la samayn karaayo markaa kalena lama samayn karo ama waxaa lagu yidhi waxaan intaas ka sameeyaa lagu yidhi salaada marka la tukado saddex jeer astaqfirullah astaqfirullah astaqfirullah dheh markaasaad shan ka dhigatay adiga markii lagaa celiyana waxaad tihi astaqfirullah dhib may leedahay tiri nacam waayahay shaaricu nebigu muxuu saddex ugu tiradan muxuu saddex ugu koobay marka laqwi miya hadalka nebiga caleyhi salaatu wasalaam marka uu leeyahay kaana rasuulullahi sal ll ly slam idaa faraqa min asalaati nebiga hadduu salaada ka baxo istakfara halaathan halaahantan allah idan marka waxaa weeyaan adiga macno agtaada kama leh nebiga unbaa iskaga nebigaa saddexdan iltizaamay ku dadaalay laakiin adiga agtaada macno kama laha waxaas marka waa bidca idaafiya la ihaha taas oo kale istikfaartan asal waa leedahay laguguma haysto iyada laakiin waxaa lagugu haysto waxaa weyaan tirada a ah ka babedelaysa soo ma kasin labadaas nooco marka bidcada nooc allaala noocay doonta ahaatee mawduucan sheekh uu ka hadlaayo walaa tahbutu qadamu lislaami ilaa calaa dahri tasliimi walistislaami waa kasoo horjeedaa maxaa yeeley inaad ilaahay iyo rasuulka u dayso sharci wixii ah waa lagaa waayey nacam soo ma kasin shayga labaad waxaa weeyaan aaraa'da qofka aaraa'da aaraa'da iyadana mab waxaan hadda musanifka uu sheegaayo ra'yigana waa kasoo horjeedaa oo qofkii waxaa weeyaan nas ayaa halkan yaalla ra'yigiisu iska iska haystaa marka ra'yigiisa ayuu naskii ka hormarinayaa nacam aad iyo aaday marka salafkan ula dagaalami jireen asxaabu rasuulillaahi iyo keyrkoodba taabiciintii iyo waa la dagaalami jireen oo cumar radia allaahu canhu waxaa laga wariyey ina asxaaba ara'yi acdaa'u sunan dadka wuxuu yidhi ra'yiga dadkiisa sunnaday cadow ku yihiin u yidhi nacam acyatuhum alaxaadiisu an yacuuhaa axaadiidtii baa noojisay inay xifdiyaan axaadiidtii markaasay aaraa'dii ay aadeen marka axaadiidtii bay ka daaleen waa xifdi waayeen markaas intay ka leexdeena maanta dhan ra'yi iyo araayta ayta ara-ayta ara-ayta unbaa lagu hayaa nacam waa di marka ra'yiguna waxuu kasoo horjeedaa sunnadau kasoo horjeedaa walidaalika marka waa ogtihiin xataa yacnii masaa-isha bacdi saxaaba ka dhex dhici jirtay xataa oo ibnu maajah iyo wuxuu wariyey ibnu cabaas ayaa wuxuu maqlay abu hureyre oo sheegaayo xadiid rasuulka caleyhi salaatu wasalaam yacni intaan la nasakhin xadiidkaas ka hor ayuu wuxuu yidhi ninkii eh, yacni shay wax dabka la geliyey ee eh, dabka lagu bisleeyey lagu kariyey qofkii cunaa ha ka weyse qaato markaasu ibnu cabaas wuxuu yidhi yaa abaa hureyra anatawada'u min almaa alxamiim biyo kulul maan ka weyse qaadanaynaa yidhi biyo haddii dabka la saaro dab la geliyey ma ka weysaysanaynaayuu yidhi markaasuu wuxuu ku yidhi abu hureyra yabna bna akhi idaa jaaka alxadiidu can rasuuli illaahi sala allahu alayh ali wasalam falaa tadrib lahu lamhaal haddii xadiidka nebiga uu kaaga yimaado mahmaha usoo qaadanin war iska daa nacam raac un xadiidka nacam soma kasi waa badan tahay marka ahaarta ibnu cabdilbar qaybo fara badan waa werinaa keyrkiisna way wariyaan daarimina wuxuu ku werinaa musnadkiisa nacam ama sunankiisa waxaa ka mid a ah abuu hureyra radia allahu canhu markii uu ninka ku yidhi qofkiin hadduu hurdada kasoo tooso gacantayuusa gelinin weelka biyaha ee banaanka uga dhaqdo gacmihiisa markau dhaqo kadib weelka ha gashto hadduu doono markaabaa nin baa marka wuxuu ku yidhi ara-ayta bilmihraas iyo abaa hurayra mihraaska weel weyn oo waxaa weeyaan dhagax ah oo aan lasoo jalleeci karin waa nacam marka wuxuu yidhi weelku hadduu weyn yahay aan lasoo jalleecin karin seen yeelaa buu yidhi hadda mas'alo qabsatayna ma ahan keliya un wuxuu ka wadaa ra'yi inuu ku ibdaaliyabuu rabaa yacni waxyaabahaas abu hurayra markaasu wuxuu ku yidhi acuudu billaahi min sharik shartaadan ilaahay ka magangelaayo nacam ou fahmay marka sooma kasin ibnu cumar kadalika radia allahu canhu taasoo kale waa ku dhacday waa yacni nin baa saasoo kale wuxuu ku yidhi xajarul haddii aad tagto dhunko sunnada saas waaye markaasuu yidhi ara-ayta in gulibtu ara-ayta in zuximtu haddii lay cariiriyo haddii layga adkaada bal arrintaasna ka waran markaasu wuxuu yidhi ijcal ara-ayta lyaman ara-ayta yeman geey uga soo tago yidhi nacam nin yemani ah buu ahaa nacam ara-ayta yeman kaga soo kaxuu yidhi nacam axaadiidta rasuulka qaado yidhi haddii laguu sheego haddaad awoodi kartid samey haddaad awoodi karin iskaga tag nacam oo yacni fattaqullaaha ma stadactum weeyaan nacam dadka marka sunnada ra-yigooda dadka sunnada ka hormarya laba nooc waayo sida haalibka ee badan nooc waxaa weeyaan baabkan caqaa'idka waa qolada ayagu marka caqliga iyo naqligu hadduu iska hor yimaado caqligaa la hormarinaa kuwa dhahaayo oo fakhruraazi raazi qaacido dheerow ka sameeyey nacam fakhruraazi ibnu ibn lkhatiib kitaabkiisa asaasu taqdiiska fasalka soddon iyo saddexaad wuxuu ku sheegay haddii caqliga iyo ay iska hor yimaadaanuu yihi kitaabka iyo sunnada yaa la hormarinayo yiri afar ixtimaalaa jirto dhah marka nacam labadooda horta hore inaan isla wada tuurno suurtagal ma aanu yidhi taas labadood inaan wada qaadanana suurtagal maan sababto wayba iska hor imaanayan see la isugu qaadanaa buu yidhi ixtimaalka saddexaad inaan naska qaadano waayo yidhi kitaabka iyo sunnada oo aan ka tagno caqligii haddaan kitaabka iyo sunnada qaadano caqligii aan ka tagnana waxaa ka dhalanayo yidhi caqligii aan ku fahmnay kitaabka inuu xaq yahay in layskaga tago meesha looga dhaqaaqo haddii caqligii wax lagu fahmay laga dhaqaaqayna kii la fahmina meesha waa ka baxayo yidhi nacam sooma kasi sooma kasin yacni kitaabka iyo sunnadii waxuu ka dhigay farac caqligiina asalkii wax lagu fahmay waayuu leeyahay haddaan caqligii meel iskala soo tuurno de kitaab iyo sunnana waa meesha ka baxeenuu yidhi waa nin iska mutafalsif ah, a moogtaa hadax baa soo hartay yidhi marka hadday caqliga iyo iska hor yimaadaan waxyiga inaan caqliga hormarin buu yidhi lannahu huwa alaslu saasuu dhahay soo ma kasin marka sheekhulislaam ibnu taymiya kitaab la yihahda daru tacaarud alcaqli wanaqli ayuu ku radiyey sagaal mujallad gaaraayo oo wuxuu yidhi horta caqli saliima iyo nas saxiixa maba iska hor imaan karaanba sababtoo ilaahay nusuustan wuxuu usoo dejiyey dadka caqligoodu saliimka ah inay ka faa'iideystaan suurtagal maaha marka in caqli saliim ah oo yacni ka nabad galay shaydaan iyo nas saxiixa inay iska hor imaadaan imaa xadiidka ayaanba saxiix ahayn oo nebiga maba ka sugnaaninba amase xadiidku waa saxiixa caqligaa fooraro oo si xun u fakarayo isagaa in la toosiyo u baahan soo ma kasin laakiin in caqliguna saxiix yahay naqligiina saxiix yahay haddana iska hor imaadaan waxa sax ma ahan buu yidhi kitaabkaa ah marka daru u tacaarud alcaqli oo naqliba wuxuuba ku radinaaba yacni qaacidadaasuu ku radinaa midaan ou sheegayoo caqliga ana caqli kalowba ku radiyey isagana nacam oo wuxuu yidhi qofka caaqilka a ah maanta haddii uu yidhaahdo intuu baarbaara maanta yacni uu yidhaahdo warniyow indhaha ay xanuunayaan qof indhaha iga qalaan rabaa dhakhtar iga qalo ninkau u tegay marka uu yidhaahdo war nin ninkaas dhakhtarkaasa indhaha ku takhasuso aad u yaqaana bax u tag ninkii marka u taga marka dhakhtarkii tale uu soo siiyo kii uu kusoo laabto uu yidhaahdo kii markii hore u tilmaamay takhtarkan laakiin aan takhtar ahayn isaga markuu yidhaahdo ka waran war ninkaas wuxuu kuusoo sheegay sax ma ahane waxaan indhaha waxaas iyo waxaas iskaga shub nacam ee kaasa iskaga shubin marka uu yidhaahdo kee la hormarinaa warkiisa marka labadan warkooda yaa la hormarinaa ninka dhakhtarkaa la hormarinaa soo maa mutakhasiska ah laakiin ka waran haddaad tiraa aniga dhakhtarkan awalba waxaan ku fahmay kan kii aan ku fahmay warkiisaan daba joogaa waa khaldantaha lagu leeyahay soo maha taasuu marka ku naqdiyay marka adiga caqligaaga waa laga yaabaa inuu kuu geeyo yacni ninkii ugu fiicnaayo cudurkan daaw daawadiisa yaqaanay laakiin markay noqoto cilmigii iyo yacnii wixii wax ku daawoobaayeen haddaad adiga la muranto oo tira caqligaygan awalba meeshaan ku imid saxiix ma aha warkaaga nacam waxyigii marka iyo iyo caqligii caqliga haddaad waxyigii xaqnimadiisii ku fahamtay ee waxyigii iyo caqligii isku qabsada ay isku qabtaan marka mas'alo ku tacalluqda qeyb oo caqliga uus idraaki karin sida masalan yacnii ilaahay tilmaamihiisoo kale adiga tilmaamaha caqligaaga mafa tilmaamaha alla caqligaaga ma fahmi karo ilaahay allay rasuul unbaa gara karaan marka maaha inaad tiraa caqligaygaan ku gartay ani caqligaygaan la soconaan la tashanaa sax ma ahan taa nacam qolada labaad marka ee iyaguna marka ku dhunsan waxaan waxay tahay walidaalika ibnulqayim wuxuu yidhaha afar daaquudaa jirto afar daaquud ayaa jirto diintaba yacni looga tegay majaaz daaquut lmajaaz iyo daaquutu ta'wiil iyo daaquudka iyo khabarulwaaxidka inaan caqiide laga qaadanin waa daaquud saddexaad wa daaquudka afaraad kan waayo caqli iyo naqli haddii iska hor yimaadaan caqli ha la hormariyo afartooda marka mid midow u naqdiyey marka kitaabkiisa asawaaciq almursala ayuu ku naqdiyey nacam ayib marka eh, mar kitaabkaasu ku naqdiyey marka sawaaciq lmursalaha isagu ma dhamaystirna asalka ma dhamaystirna laakiin waa la ikhtisaariyey oo waxaa ikhtisaariyey nin waqtiga ibnulqayim ku dhawaayey amaba isku waqti ay ahaayeen oo ibnulmowsil ibnulmowsili la yidhaahdo culamada shaaficiyada ka mid ah oo xataa minhaajka iyo nadmi ka sameeyo nadmi minhaajka xataa leh ninkaasaa marka kitaabkaas ikhtisaariyey isagoo dhan ayuu marka ikhtisaariyey walidaalika marka badanaa waxaad arkaysaa mukhtasaru sawaaciq ah culamadu ay wax kasoo guuriyaan sababtoo ah midka kale waa nuqsaan oo waa naaqis oo waa mafquud loola la intii dhamaystirkiisa nacam qolada labaad marka oo iyagana baabkan ku xatay waxaa weeyaan suufiyada nacam oo suufiyada iyaguna waxay kuleeyihiin dhawqa waxa la yidhaha iyagu ishaaraad iyo dhawqay ku socdaan kutubta suufiyada nacam dhawqii iyo naqligii hadday iska hor yimaadaan iyagana dhawqay hormarinayaan dhawqa waa waxa dooqa dadka ay dhahan hadda nacam laakiin dadka caamada dooqa waxay u isticmaalaan caashaq iyo wax lamid ah, ay dhinacaas la aadaan laakiin suufiyada iyagu dhawqa waxay u isticmaalaan waa isdilaaxaadka suufiyada isdilaax kamida waa dhowq iyo mukaashafo iyo waxay isticmaala waxyaabahaas nacam waxay kuleeyihin marka iyo manaamaadka iyo ilhaamka waxaasoo dhan kitaabkii sunnada waa ka hormarinayaan maalinkaas dhan waa aragtay marka suufi laga weyn maayo hebel waxaasuu ku riyooday saasaa la yiri riyo ayuu xukun ka dhalinaa marka nacam nin baa wuxuu leey waxaan ku riyooday magaaladaana saas noqotay oo kan noqotay oo kan noqotay haye waxaa idinku waajiba intaas xoole inaad qashaan de waajib xugun waaye riyo maxaa keena meesha marka nacam waajibka kitaabka iyo sunnadaa laga qaataay riyo maxaa u keenayna riyada waa la wehesho karaa oo haddii adi wax wanaagsan lagugu riyooday oo muslimiinta ay kugu riyooday yacni waa lasaga waa bishaaro un nacam laakiin riyo in xukun laga dhaliyo sharciga ka mid ma aha nacam imaamu nawowi iyo ibnulqay eh, yani ibnu xajar iyo culamada dhanna saasay u sheegaan ilhaam waxaa la yidhaha isagana qofkaasoo iska socdaa khawaadirtiisa wax kusoo dhacayaan khawaadirta marka wax uga soo dhaco iyo hadday iska hor yimaadaan waxyiga waa inuu waxyiga hormariya maaha inuu khaadirada hormariya maaha marka walidaalika suufiyada maxay dhahayaan antum tarwuuna can cabdirazaaq eh, can hamaam eh, can abi hurayra can inabiyi sala allahu alayh wali wasalam aa ah, ka werisaan amaa naxnu fa naquulu xadathanii qalbii can rabbiye dhahan aniga qalbigaygan toos ilaahay uga werinayo nacam yaa ilaahay toos wax uga weri karo nebi aan ahayn iyo malaa'igta ma ahani nacam waa zandaqo waay waxaasoo kale diinta ilaahayna looga bixi karo looga baxaba ayib marka waxyaabaha noocaasoo kale khawaadirtooda kusoo dhacday suufiyadii hore ee ayagu yacni toosnaay waa diidi jireen waxaasoo kale abu sulaymaan idaaraani waxaa laga wariyey inuu dhihi jiray rubamaa takduru alkhaadiratu fii qalbii waxaa laga yaabaa in wax ay qalbigayga kusoo dhacaan falaa acmalu bihaa ma ku camal falayn dhihi jire ilaa bishaahidayni cadlayni nacam ilaa laba marqaati wixii qalbiga iiga soo dhacay waxaan dhahaa buu yidhi laba marqaati keena labada markhaati yaa waaye wuxuu yidhi alkitaabi wasunna kitaabka iyo sunnada hadday kitaabka iyo sunnada u marqaati kacaan wixii qalbiga iiga soo dhacay waa ku dhaqaaqaba haddaynan u marqaati kicinna baddaan ku darayaa nacam soma kasin labadaas qolo marka qolana suluugiyay ka dhuntay dhinacii cibaadaadkay ku dhumeen oo manaamaad iyo riyo iyo waxyaabahaas ay ku saleeyaan cibaadaadkooda oy nusuustii ka hormariyaan qolana caqligooday iska isticmaaleenba oo mutakalimiinta soma kasin qolada saddexaad waxaa lagu dari karaa iyagana musanifka shaarixana meelaha ka meelou ku sheegaa oo kale wuxuu leeyahay qolada saddexaad waxaa weeyaan muluugta waa boqorada waa nacam boqorada boqorada iyagana siyaasaadkooday rabaan inay diinta ka hormariyaan siyaasada ay rabaan markaas inay ku socdaan ayay diintii ka hormarinayaan mushkilo kale waa ee nacam marka waxay ku kalifaysaa inay culimo xun intay samaystaan ay dhahaan shay kasta haye diinta nooga raadiye meel nacam mana waynayo qofku marka walidaalika wuu sheegayaa saddexdan qolana cabdullahi ibn mubaaraga gabaygiisa ku radiyeyba nacam oo wuxuu yidhi ra-aytu dunuuba tumiitu lquluuba waqad yuurisu dulla idmaanuha wa tarku dunuubi xayaatu lquluubi wa khayrun linafsika cisyaanuha wahal afsada addiina ila almuluuku wa axbaaru suu wa ruhbaanuha wuxuu yidhi dunuubta waxaan arkaa buu yidhi quluubta inay dilayso waqad yuurisu dulla idmaanuhaa dunuubta daa'imitaankeedana dulli bau dhaxal qofka wa tarku dunuubi xayaatu lquluubi dunuubtoo laga tagana qalbiga noloshiisa waayo wa khayrun linafsika cisyaanuhaa yacni naftaadana waxaa u kheyr badan inaad caasiso oo aadan wax allaale waxay rabta aadan u yeelin wahal afsada diina oo diinka ma waxaa fasaadiyey uu yidhi ila almuluuku boqorro ma ahani boqorrada wa axbaaru suu-in culumo xunxun wa ruhbaanuhaa iyo kuwo mutasawifo ah nacam oo cubaad ah soma saddexdii qole halkaanu ku sheegay marka axbaaru suu-in waa waa mutakalimiintoo kale waay culamaa u suu caqligii kuwii naqliga ka hormarinaya xeeladaysiga iyo waxyaabahaas kuwii ku jiray ruhbaantana waa kuwaan intay meel iska galaan yacni god hoostiis intay khalaaweeyaan intay iska galaan afartan maalmood halkaas intay ku habsaamaan jamaaca tukaninoon jumco aan imaaninoo hadhowna wuxuu kuleeyahay marka waxbaa la itusay nacam soo ma kuwaas iyaguna marka waa kuwa halkan uu ruhbaanuha uu leeyahay muluugta ayagana siyaasaday wax ku qaribaan waayahay walaa tahbutu sugnaan mayso qadamu lislaami islaamka gomadiisa ilaa calaa dahri tasliimi sallimid iyo allah iyo rasuulka shaarica oo loo sallimo xukunka iyo diinka loo sallimo duudkeeda korkiisa mooyaane iyo walistislaami iyo isdhiibid oo alle subxaanahu watacaala laysu dhiibo faman raama cilma maa xudira canhu cilmuh walam yaqnac bitasliimi fahmuh xajabahu maraamuhu can khaalis الtawxiid wa saafi almacrifati wa saxiixi aliimaani faman ruuxii raama ay dalaba dalbo cilma maa shay ogaalkiisa xudira laga manciyey cilmuhu ogaanshadiisa canhu isaga laga manciyey qofkii doono walam yaqnac aan ku qancin bitasliimi isdhiibid iyo yacni ilaahay rasuulkiisa oo loo sallimo cilmiga walam yaqnac aanuna ku qancin fahmuhu fahmkiisa uusan ku qancin bitasliimi inuu isdhiibo xajabahu xajabahu maraamuhu shayga uu doonayo ee goolka isaga u ah wuxuu manciyaa ou ka manciyaa uu ka xijaabaa can khaalisi tawxiidi tawxiidka saafigiisa wa saafi lmacrifati iyo macrifada ee cilmiga saafi ahaanteeda wa saxiixi liimaani iyo iimaanka saxiixiisa halkaana sheekh wuxuu hadalkii hore unbay la socotaa oo wuxuu ku leeyahay waxna waa waxa adiga taqaan oo alle rasuul ay kuu sheegeen waxna waxaa weeyaan waxaadan aqooninoo ay tahay inaadan isku kallifin oo allahu aclam inaad tidhaahdid ninkii marka wixii aanu garanaynin ee uusan aqoonta u lahayn qofkii isku kallifo oo isaga yacni doondoono qofkaas isagaa waxaas uu doonayo waxay ka xijaabayaan towxiidkii saxda ahaa iimaankii saxda ahaa iyo macrifadii dhabta ahayd soo ma kasin baabul asmaa wasifaat markaan joogno kale maalan tilmaamaha ilaahay subxaanahu watacaala inta uu nooga sheegay tilmaamihiisa yaan ilaahay ku ogaanaynaa yaan ku rumaynaynaa say u yaallaan tilmaamahaas marka ma laguu sheegin adiga taas sida ay tilmaamaha ilaahay ay yihiin lagaagama qisaynin mana laguu sheegin waana allahu aclam dhaxdo walidaalika salafku waxay dhihi jireen markii nabiga imaam maalik la yidhi kayfa stawaa ilaahay sideebuu carshiga uga sara maray dhidid ayaa imaam maalik ka shubmay markaasuu wuxuu yidhi alistiwaau macluumun istiwaa waa wax la garanayo la yaqaano waalkayfu majhuulun habkiisa iyo qaabkiisana waa laga jaahil yahay lama yaqaano waaliimaanu bihi waajibun in la rumeeyaana waa waajib wasu-aalu canhu bidca intaas in laysu dhaafiyo su-aal layska weydiiyaana waa bidco marka wasu-aalu canhu bidcatun marka la leeyahay macnaheedu waxaa weeyaan shay waxa aan laga aqoonin in layska su-aalaa waa bidco waay nacam oo la yidhahda kayfa stawaa ila saasayba ku timid ma ogtahay hadalkan hadalkanba wuxuu ku yimid kayfa stawa kayfa nacam marka eh, ibnu maajishuunna waxaa laga wariyey caqiido uu leeyahay wuxuu ku tilmaamay hadal dheer oo aimo badanaaba soo guurinayaan ibnu maajishuun eh, wuxuu leeyahay eh, laa yadri kayfa huwa ilaa huwa laa yadri kayfa huwa ilaa huwa ilaahay sida uu yahay cid garanaysaa ma jirta ilaa huwa isaga ma ahane sa unbaa is yaqaan kayfiyada marka ninkii kayfiye ayaan raadraadinaa dhaho ilaahay buu makhluuqiisa ku shabaha hadduu alla makhluuqiisa ku shabahna towxiidkii waa isa seegayaan faman raama ay faman dalaba qofkii dalbo cilma maa shay ogaanshadiisa xudira canhu ay munica canhu laga manciyey cilmuhu ogaalkiisa laga manciyey wixii adiga inaad ogaato laguu diiday haddaad raadraadiso walam yaqnac aan ku qancin bitasliimi inuu allay rasuul u daayo fahmuhu fahmkiisa aunan ku qancin maxaa ku dhacayana xajabahu maraamuhu shayga goolka u ah ee uu tiigsanaya taargetka u ahee yacnii ulajeedadiisu waxay ka mancinaysaa can khaalisi tawxiidi tawxiidkii baraxa la-ah yacni tawxiidka yacnii saafi saafi saafigiisa ayay ka xijaabaysaa wa saafi lmacrifati ee macrifada nadiifka ah wa saxiix liimaani iyo iimaanka saxiixiisa iimaankaagii marka saxiix noqon maayo qadarka oo kale marka la joogo baabulqadar oo kale xadaa leedaha adiga haddaad xadkaagii xagga u tallaawdo shaki baa kugu dhacaayo iimaankii baa ka tegaysaa oo maraatibtii qadarka martabada cilmiga ilaahay oo kale shaksigan ilaahay isagaa yaqaano qofka janno u qalmo iyo qofka naar u qalmo isagaa yaqaano laakiin haddaad tiraa ilaahay muxuu sidaan u yeelay maxay tahay waxa ka dambeeyo maxaa ilaahay sidaan u yeelay waxaad gaaraysaa marka sir ilaahay uu keligii la gooni noqdo inaad ogaataad rabtaa adiga nacam halisaa gelay marka nacam walidaalika culamadu waxay dhihi jireen qadarka waa sirta ilaahay waay nacam sirullaahi tacaala nacam inta adiga marka aad ka garanayso nusuusta ay kuu tilmaantay ku kaaftoon ibnu mascuud radia allahu canhu wuxuu dhihi jiray war man qofkii wax ogaaday man calima falyaqul qofkii wax ogaaday waxa uu yaqaana ha sheego waman laa qofkaan wax ogaanin laakiin falyaqul allahu aclam allahu aclam ha dhaho lanna allaha qaala linabiyihi ilaahay nabigiisa wuxuu ku yidhi qul maa as'alukum calayhi min ajrin wamaa ana min almutakallifiin qul maa as'alukum calayhi min ajrin anugu ma idinku weydiisanaayo risaalada gaarsiinteeda wax kira iyo lacag iyo idinku su-aalan maayo wamaa ana min almutakalifiin aniga dad kuwa iskallifana ma ahi aniga sidaa dheh baa leeyahy marka waxaadan aqoonin ha isku kalifin ayb fayatadabdabu weli warkii horaa socdee fayatadabdabu qofkaa wuxuu iskaga dhex noq noqonayaa bayna alkufri kufri iyo waliimaani iyo iimaan qofkii sidaa aan yeelin ee wixii laga manciyey inuu ogaado ee layidhi ma ogaan kartido ilaahay baa la gooni noqday wixii la yidhi qofkii raaraadiyo fayatadabdabu wuxuu iskaga dhex warwareegayaa ee ku wareersanaanayaa bayna alkufri gaalnimo iyo waliimaani iimaan dhexdooda watasdiiqi rumayn iyo watakdiibi baanayn waliqraari qiritaan iyo walinkaari iyo inkirid muwaswasan xaal ou yahay mid la waswaasinayo ayb ama muwaswisan xaal ou yahay mid waswaas qabo naam shaakan taa'ihan wareersan shaakan xaal ou yahay mid shakisan zaa'iqan leexsan oo xaqii ka leexsan laa mu'minan mu'min aan ahayn musadiqan muminka eh, musadiqan ku wax rumeeyey aan ahayn walaa jaaxidan mid diiday aan ahayn jaaxid aan ahayn walaa mukadiban baaneynaya aan ahayn ayb isagao dhan marka waxuu ku jiraa wareer iyo xayra wa haadihi xaalatun tulaazimu ahla alkalaami waa xaalad mar kasta dadka ahlu falsafada laasimta waay iyagu waxay kuleeyihin axaadiidta rasuulka aaxaadkooda cilmi lagama qaadan kara waxay kuleeyihin caqiide lagama qaadan karo oo maxaa yeeley waxay kuleeyihin waxaa suurtagala khada ah ku suurtooba khada iyo gef ayaa suurtagal ku ah caqligaaga ka warran markii la yidhaha maya caqligu waa qadci cuquushu waxa ay fahmaysaa waa wax la hubo oon qaladba aqbali karin dayib markaasaad waxaad arkaysaa haddana ninkii sidaas yidhi oo shan mar iskhilaafayo nacam oo maanta intuu nadariya soo alifa tiyori haddana berri dhahaay maya tii hore qaladay ahayd duwaayo caqligaaga hadduu qadci yahay maxaa isu beenaynay hadda maxaa isu baabi'inaysaa nacam caqligu inuusan qadci ahayn waa ujeednaa waxyaaba waa jirta uu qadci ku noqon karo laakiin yacni waxyaabaha qaybiyaadka ee caqliga aanu garo karinba inuu yidhaahdo yacni waa eh, yacni eh, ictiqaadka isaga keliya halaga qaatay halaga tago waxyiga waa inay khalad taha ujeedaa nacam walidaalika culimmada hore waxay dhihi jireen eh, qofkii cilmulkalaam ka dhex galo tasandaqa zindiiqou noqdaa zindiiqi waxaa la yidhaha qofka aan qalbiga ilaahay ka rumaysnayn aan ka rumaysnayn yacni diinta islaamka aan ka rumaysnayn afkana ka sheeganayo yacnii waxaa weeyaan qofka sida u socda u socda mulxidow noqonaa qofaan ilaahay rumaysnayn buu kusoo baxaya <coughs> walidaalika aaday uga celi jireen culimmadii hore ee selafka kalaamka kalaamku markaan leeyahay cilmulkalaam falsafadaan ujeedaa falsafada iyo cilmulkalaamka iyo caqliyaadka un keliya on oo naqliyaadka laga taga aaday dadka uga digi jireen imaamu shaafici radia allahu raximah llahu tacaala waxaa laga wariyay inuu dhihi jiray wala an yalqa allaha alcabdu addoonku inuu alla la kulmo maa khala shirka shirki wixii ka soo haray inuu alla kula kulmo addoonka khayrun lahu min an yalqaa cilm alkalaam ow kamaa qaal inuu cilmulkalaam ilaahay kula kulmo iyo inuu wixii gaalnimo ka soo haro dembiga ilaahay kula kulmo waxaa fiican buu dhihi jiray inuu wixii gaalnimo kasoo haro alla kula kulmo dunuub ah mar hadduu cilmulkalaamka ka badbaado so markas yacni inaad ilaahay kalaam la hortagto falsafo iyo inaad macaasi dhan la hortagto gaalnimo marka laga reebo macaasidaasaa fiican aad iyo aad marka meesha ay dadka gaarsiinayso ogaa walidaalika waxaa kaloo yihi xukmii fii ahli lkalaam xukunka aan anigo ahlukalaamka saaraayo waxaa weeyaan buu yidhi an yudrabuu biljariidi waannicaal ul iyo kaba in lagu tumo nacam in la garaaco wa yudaafa fi lcashaa'ir xaafadaha lagu soo dawaafiyo lagu soo wareejiyo wa yuqaala la dhaho markaas hada jazaau man acrada alkitaaba wasunna wa aqbala cala alkalaam sidaan qofkii ilaahay kitaabkiisa sunnada nebiga ka tegay abaalmarintiisa weeyaan oo markaa kalaam u jeestay iyo war iyo waxaan yacni qiimo lahayn imaamu lmusani ayaa mar wuxuu weydiiyey masaa'il ku saabsan kalaamkan iyo waxaan markaasu imaamu shaafici raximah llahu tacaala waxa uu yidhi war mas'ale haddaad ku gefto lagu dhahayo akhda'ta waa geftay keliya lagu dhahaya ka khayr badan oo yihi mas'ale haddaad ku gefta lagu dhahayaa kafarta billaahi ilaahay baa ku kufrisa nacam sooma kasin wax haddaa ku gefta lagu dhahayo waa gaalowday iyo wax haddaa ku gefta lagu dhahayo waa geftay keliya yaa fiicanna waxa waa gaftay fiqhiga iska barow leeyahay marka nacam iyo xadiidkaaga raaco ku dadaal waxaan iska daa mar kalena wuxuu yidhi ayna anta ya eh, ya abaa ibraahim a anta fi taaraan nacam taaraan waxay dhaheen culamada waxaa la dhihi jiray meel marka meesha fircoon iyo lagu halaagay nacam cilmulkalaam iyo markaad doonaysid wuxuu yidhi adugu waxaa waxaad joogtaa buu yidhi meeshaas nacam ma waxaad joogtaa buu yidhi meeshii fircoon lagu halaagaa taagan tahay yacni halaag baad halis u tahay waay soo ma kasin sidoo kale yacnii aimada dhan imaam malik saasoo kale u ahaa imaam axmed aad iyo aadowba u naqdiyey wa kadalika yacni abu xaniifa a'imadii waaweyneed oo dhan aaday cilmulkalaamka uga digeen <clears throat> sidoo kale marka raggii dhexgalay cilmulkalaamka maxay natiijo ka keeneen fakhru raazi shahrastaani aamudi raggii dhammaa ibnu rushd alxafiid kulligood waxaa weeyaan marka waa ka qaylayeen walidalika sheikhulislaam ibnu taymiya raximahullah ullah dhahaa diinka waxaa fasaadiyey nisfu mutakalim luqadana waxaa fasaadiyey nisfu naxwiyin soma kasin luqadda carabiga waxaa fasaadinaya nin naxwaha aan wada dhammayninee wax yar ka bartay waxuu isu moodaa inuu aada u yaqaano luqadiibuu haleynaya fasaadina diinka iyo caqaa'idka waxaa haleynaya yiri nin kalaamka nuska bartay oo aan badweyntii kalaamka aan gaarin sababtoo hadduu badweynta gaari lahay xumaantiisoo arki lahaa kasoo laaba lahay laakiin midkan aan kasoo laabanaynin aqoon badan uma laha wixii ma yaqaano marka weli waa kusii maman yahay ma yaqaano ila dhibkiisa maogtaha soo ma ayb abdaanta iyo jirkana waxaa fasaadiyo yiri nisfu dabiibin nacam nin dibiga wax yar ka bartay nacam waxbuu khariba isagana nacam wahaakada saasoo kale sheegay shareecadana waxaa fasaadinayo yiri diinka yacni nisfu faqiih ninaan fiqigiina meel fiican ka gaarin haaf maraayo nacam meel dhexe maraayo khatar waay marka nimankaas marka fakru raazi iyo waxaa isagoo laga wariyaba yani abu cabdillahi maxamed ibni cumar arraazi abyaadaanuu tiriyo ka sugnaatay nihaayatu iqdaami alcuquuli ciqaalu wagaayatu sacyi alcaalamiina dalaalu waarwaaxuna fii waxshatin min jusuumina waxaasilu dunyaana adan wawabaalu walam nastafid min baxhinaa tuula cumrina siwa an jamacnaa fiihi qiila waqaaluu wuxuu yidhi cumrigeena intaan wax baarayne qiila waqaalo waa dhaafi weyne udhaha nacam ilaa qaala rasuulullahina ma sheegayo qaala allahu tacaalana waa ka baxaya nacam marka hebel saanuu yidhi kan saan buu yidhi hebel saan maanta dhantaas ku jira ayb walam nastafid min baxhinaa tuula cumrinaa siwa an jamacnaa fiihi qiila waqaaluu nacam sidaasoo marka uu yidhi waxaa kalou dhahay laqad ta'amaltu turuqa alkalaamiya waalmanaahij alfalsafiya famaa ra'aytuhaa tashfii caliila walaa turwii haliila waxaan baaray buu yidhi kalaamka duruqdiisao dhan falsafada manaahijteedao dhan waa goobay famaa ra'aytuhaa ma aanan arkin uu yidhi qof jiran inay daaweyn karto walaa turwi qaliilan mid oomanna inay oonka ka bixinaysa ma ku arkin uu yidhi wara'aytu aqraba duruqi dariiqata alqur'aan duruqda waxaan arkay uu yidhi inay ugu dhow yahay oo ugu sahlan yahay oo caqliguna uu fahmi karo dariiqada quraanka aanka sidaa buu yidhi nacam sidoo kale shahrastaani isagana wuxuu yidhi lacamrii laqad tuftu almacaahida kullaha wasayartu darafii bayna tilka almacaalimi falam ara ilaa waadican kafa xaa'irin calaa daqanin aw qaarican sina naadimi meel walbaan tegay yiro oo kalaam iyo falsafa taallo dadkii aadka u yaqaanay waxaan ku arkay waxaan arkay buu yidhi mid uun sidaa dhabanka u haysto wareersan qofka bani aadamka markay intay ka hor timaado eh, yacni tiyoriyada oo tiyoriyada uu samaynayo iyo waxyaabahan uu dhisaayo nadariyaadka markay isdhex yaacaan sidaa unbau dhahayaa nacam soo maha iyagoo sidaas un baan arkay waxba waa laga keeni waaya nimankan marka hadda de ashaacirada u qayliya adduunyada hadda maanta yacni madhabkaas ashcariga aada loogu maman yahay wax badan kama baranin waa nisfi xataa ma gaarin walaa thuluth walaa yani rubc walaa thumun intay kuwaan gaareen lidalika iyagu marka waxaa weyaan say ugu doodayaan waa yaabaysaa nacam marka iyagaa hadda diinka waxa qaribaya kuwaas waa nacam wailaa low ay ogaa lahaayeen cilmulkalaamka yani maaalkiisa cilmulkalaama caqiide lagu difaacaa ma aysan dhexeen cilmulkalaamka marka kutubta ku salaysanna waa kuwa la yaqaano waddankeena lagu dhigto umulbaraahiin iyo jawharatu tawxiid iyo khariidat lbahiya iyo sunuusiyada iyo waxyaabahaas waa nacam kulluhaa cilmulkalaamay ku salaysantaha nacam marka annaga waxaan caqiid ahaan u dhigano dalkeenna iyo dadkeenna la baro cilmulkalaamkaasi u badan yihiin kuwaas waay laa taraa aayad walaa xadiid maku arkaysa maanta dhan caqiidana ilaahay baa la baranaa aayadna maleh xadiidna maleh see adii ilaahay ku baranay marka nacam aayadihii ma haysid xadiid ma leh marka horena cilmigan cilmulkalaamka lagu dhigaayo waxaa lagu leeyahy wastimdaaduhu cilmigan waxaa u asala oo laga qaatay min alcaqli waannaqli kuwaa ku dara kuwana maba ku daraayo wanaqli caqliga asal waa soo ma jeedid ayb marka taasaa marka sheekhu ou halkaasna uu uga hadlay marka fayatadabdabu wuxuu ku laalaabanayaa bayna alkufri gaalnimo iyo waliimaani iyo iimaan watasdiiqi rumayn watakdiibi beenin waliqraari iqraar walinkaari inkirid muwaswasan xaal uu yahay mid la waswaasiyey taa'ihan wareersan shaakan shakisan zaa'iqan xaqii ka leexay leexsan laa mu'minan musadiqan aan ahayn walaa jaaxidan mukadibanna aan ahayn waa kaas marka cilmulkalaamka meesha ugu dambayso walidalika qofka muslimka waxaa laga rabaa waxyaabahan markay kaa dhex iska kaa dhex galaan horta yacni caqaa'idka hadda la daraaseeyo adiga isku miisaan waxaad soo qaadataa mathalan jawharatu tawxiid soo qabso jawharatu tawxiid soo qabso ibraahim ulaqaniya iska leh baajuurina waa sharxay tuxfat lmuriido ku sharxay soo ma kasin inta soo dhigo ama umulbaraahiin soo qaado waasidiyadana soo qabsa nacam haddaad cadaalad rabto waay nacam waasidiyada markaad soo qaada maxaa ku arkaysa aayad iyo axaadiid aayad iyo xadiid aayad iyo xadiid wax kastoo sheegaayo aayad iyo xadiiday ku salaysan yihiin waana sheegaya aayad iyo xadiid ayb waa dariiqo fudud oo qofkana uu fahmaayo haddaad tan soo qabsato maanta dhan wax laga hadlaayo falsafo iyo cilmulkalaam baa laga hadlayaa nacam ayb ma ku dhex wareereysaa marka marka in la yidhaahdo labadan waa isku mid ama la yidhaha caqiidat lwaasitiya tashbiihay dadka ugu yeereysayo caqiido baatila waaye oo tanna la yidhaha caqiido saxiixa waaye waa khalad nacam say tan caqiido saxiixa ku noqotay oo midaan dhahayso nusuusta laga qaadan maayo yacni caqiidada caqiidada nusuus kitaabkii sunnada lagama soo qaato caqligaa la ictimaadaa ku dhahaayo seed u sawaab gelisay ninkan aayadaha iyo axaadiidta daldalayo ku dhahaayo caqiidada waxaa laga qaataa kitaabka iyo sunnada tilmaamaha ilaahay kitaabka iyo sunnada ayaa laga lagala soo dhexbaxaa qofka ku dhahaayo yaa xaqa u dhow marka kan kitaabka iyo sunnada cuskanaya u dhow laakiin dadku ma rabaan qofku marka inood wareerkaas maxaa looga bixi karaa ilaahay in la kaalmaysto xaqana laga raadiyo meesha laga helaayo meesha lagu malaynayo oo ilaahay inaad kaalmaysato salaatuleylka nebiga nabiga ducadii uu ku akri jiray aada la timaado allahuma rabba jibraa'iila wa mika waisraafiila faatira asamaawaati walardi caalima algeybi washahaada anta taxkumu bayna cibaadika fima kanuu fiihi yakhtalifuun ihdinii lima khtulifa fiihi min alxaqi biidnik inaka tahdii man tashaau ilaa siraatin mustaqiim inaad ducada akhrisato khilaafka ummadda u dhaxeeya ilaahu xaqa iga waafaji waayo ducada isku soo koob macnaheeda xaqiina inaad raadisid waayo kitaabka iyo sunnada inaad ka raadisid waxyigii ayb leanna caqligu ma keenayo alle tilmaamihiisa iyo magacyadiisa in caqliga laga ogaado caqligaanba keenaynin ba sababtoo adiga ilaahay ma arkin ma taqaanid nebiga unbaa kaaga warramay soo maaha haddee nebigii kaaga warrama waa inaad ku kaaftoonto marka ku gaabsata isaga nacan ayb marka masaladii ru'yadiiba usoo laabto wuxuu yidhi walaa yasixu ma ansaxayo aliimaanu rumayn biru'yati la rumeeyo liahli daari liahli daari salaami jannada dadkeeda ay markaa arkayaan ru'yadaa in la rumeeyaa ma ansaxaayo liman u ansixi maayo axad ictabarahaa ka eegay minhum iyaga biwahmin ugaga eegay nacam biwahmin mala awaal aw amase ta'awalahaa yacni ku u fasirtay bifahmin fahm ku fasirtayoo fahm yacni isaga ku gaarahoo ta'wiil gaara oo wata ku fasirtay kaasi ma rumaynin sifatu ru'ya yacni ru'yada ilaahay ma aanu rumaynin id cilo ee kaana ta'wiilu ru'yati ru'yada ta'wiilkeeda wa ta'wiilu kulli macnan iyo macno kastaa ta'wiilkiisa macnahaasoo yudaafu loo idaafeeya ila rububiyati rabbinimada alle loo tiiriyo waa maxay marka tarku ta'wiili weeyaan nacam ayb tarka ta'wiili weeyaan ta'wiilkoo laga taga nacam waluzuumwaa luzuuma atasliimi sallimid ilaahay subxaanahu watacaala laysu dhiibo xukunkana loo sallimo la laasimo waayo wa caleyhi kaa korkiisaana diinulmuslimiina muslimiinta diintooda uu yahay waman ruuxii lam yatawaqa aan ka dhowrsanin annafya tilmaamaha ilaahay inuu diido anfiyo watashbiiha aan ka dhowrsanin inuu tilmaamaha ilaahay makhluuqa ku shabaho qofkan ka dhowrsanin zalla waa simbiro walam yusiib itanziiha tanziihana ilaahay oo nuqsaan laga hufana ma asiibin qofka isaga halkan marka sheekh wuxuu leeyahay ru'yadii aan hadda ka soo hadlayno oo dadka ahlu jannada ilaahay ay arkayaan qofkii isaga madaxiisa malaawaal mala awaal sameeyo oo yacni is yiraahdo alla ilah ilaahay marka la arkayo sidaa iyo sidaas waaye qofkii madaxiisa sidaa ku mala awaalo ama yiraahdo ru'yada mayee macnaha waxaa laga wadaa macnahaas iyo macnahaas oo macno kaleoo min cindihi isaga fasirta ru'yadii labaduba ru'yadii ma rumaynin uu ku leeyahay isku soo duub marka ilaahay in jannada lagu arkaayo waa rumaysannahay laakiin ilaahay subxaanahu watacaala in aragtida lagu koobi karana ma rum ma yacni mma suurtoobayso oo ilaahay lama ixaadayi karo aragtida laguma koobi karo ko midda labaad ilaahay kayfiyadaas iyo kayfiyadaas uu yahay marka la arkaayana lama dhihi karna tilmaanta ilaahay kayfiyada alle laa yaclamu kayfa huwa ilaa huwa horaan usoo sheegnay marka waa inaad iska ilaaliso markaad ru'yada ilaahay in la arkaayo markaad rumaynayso ahlu jannada ay arkaayaan waa inaad iska ilaaliso ta'wiil sidoo kalena waa inaad iska ilaaliso tashbiih kayfiye inay ku sawiranta lama raba nacam keliya waxaa ku gaabsataa ahlu jannada ilaahay waa arkayaan sidaas yacni sida dayaxan afariyo tobnaad marka uu yahay aan lagugu ciriirinaynin oo kale yaad u arkaysaa laakiin ilaahay qaabka uu yahay aduu ma garan kartid nacam taa iska daynaysaa walaa yasixu ansixi maayo aliimaanu rumayn biru'yati ru'yada la rumeeyo liahli daari salaami dadka ahlu daarusalaam jannadaa laga wadaaye jannada dadkeeda aragtida ay la arkayaan iimaankeeda ma ansaxaayo liman u ansixi maayo axad ictabarahaa minhum biwahmin yacnii ka fiiriyey mala awaal qofkii ku fiiriyey nacam aw amase ta'awalahaa ku macneeyey bifahmin fahm oo min cindihi isaga xaggiisun ka ahaaday wey naam tawiilkiibuu marka diidaya tawiilka darsiga dambaan insha allahu tacaala aada uga hadli doonaa tawiilku saxiixii faasida u qeybsamaa kan la diidayana waa midka faasidka ah id cilo e markaas sheekh wuxuu ku leeyahay tilmaamaha ilaahay subxaanahu watacaala ta'wiilkooda haddaad rabto waa maxay inaad iska badaysid ta'wiil tilmaamaha ilaahay ta'wiilkooda waa tarku ta'wiil waay ta'wiilku la iska daayo maxaa yeele dariiqatu salaf ta'wiil ma ahayn tafwiidna ma ahanoo tafwiidka waxaa la yidhahdaa qofku inuu yidhaahdo waxaan waxay yihiin ba aniga maba aqaan banaan ilaahay baa tilmaam buu isugu kaa tilmaamaya wahuwa alcaliyu ayaa lagu dhahay alcaliyu waxay tahay ma aqaan alcaliyu iyo alraxmaanu waxay ku kala duwan yihiin ma aqaano uu leeyahay aniga kaas marka isaga waa madhabu tajhiila layidhaha madhabu tajhiil waxaa weeyaan kayfiyada unbaan la aqoonin laakiin macnaha tilmaamaha ilahay waa la yaqaanaa alistiwaau macluumun walkayfu majhuulun soo lama dhihin naam ayb marka u garo id cilo ee kaana ta'wiilu ru'yati ru'yada macnaheeda ta'wiilkeeda markaasu haddana wuxuu kusii daray iyo wa ta'wiilu kulli macnan macno kastaa ta'wiilkiisa macnahaas oo yudaafu loo tiiriyo ila rububiyati rabbinimada loo tiiriyo yacni alla lagu lagu sifeeyo tarka ta'wiili waayo ta'wiilkoo laga tagaba waay hadhow marka waxay ku leeyihin ashaacirada dariiqadeenna ay caqiidatu daxaawiya ku socotaayay ku leeyihiin ma ahan saas nacam caqiida daxaawiya bari'atun yani eh, eh, minhum waa ka fog tahay dariiqa alashcariya nacam ayb kamaa yaquuluuna bara'ata di'bi min dami ibni yacquub nacam sida dhurwaagii nebi yuusuf waa cunay la yidhi sida uu dhiigga nebi yuusuf beri uga ahay si ka badanay beri uga tahay daxaawiyada ashaacirada nacam caqiidadooda soo ma sababta waxaa weya iyagu dariiqatuhum ta'wiil laqaani muxuu leeyahay wakullu nasin awhama tashbiiha awilhu ow fawidhu warum tanziihan uu kuleeyahay dariiqadiisa waa awilhu waay nacam sheekhuna muxuu kuleeyahay tarka ta'wiili buu kuleeyahy nacam isku dariiqo marka ma aha waa waa iska sheeganayaan marka nimankan tanaana u daliilaba ayb waluzuuma tasliimi isdhiibid ilaahay loo dhiibo xukunka iyo kayfiyada iyo tilmaamaha allaba wax walbaba yani waxaan ujeedaa wixii allah subxaanahu watacaala uu naga qariyeyna inaan isaga u dayno wixii uu noo sheegayna inaan isaga uga dambayno nacam walusuuma tasliimi wa calayhi kan korkiis in ta'wiil layska daayo oo tilmaamaha ilaahay loo sallimo sida isugu sheegana loogu sifeeyo yaa diinu lmuslimiina muslimiinta diinkooda oo ahaaday waman ruuxii yacni wa diinu lmuslimiina muslimiinta diintooda calayhi ay calaa haadaa kan korkiis korkiisu ahaaday waman ruuxii lam yatawaqa aan ka dhowrsanin annafya nafyi nafyiga waxaa weyan tilmaanta ilaahay inaad diiddo waay qofkaan tilmaan alle oo la tacdiil tilmaantii alloo la diido qofkan ka dhowrsanin wa cudur kale haddana sheegayaayo watashbiiha tashbiih qofkan ka dhowrsanin tilmaantan ilaahay makhluuqay shabahdaa waa tashbiih macnahaas waaye qofkan ka dhowrsanin labadaa iska ilaalin tacdiil iyo tashbiih qofkan ka dhowrsanin zalla waa simbiririxda qofkaas walam yusib mana asiibin attanziiha tanziihna ma asiibin laba cuduraa marka iska ilaalinaya tacdiil iyo tashbiih labadaas baad udhexaynaysaa wabillahi towfiiq wsala allah wslama calaa nabiyina mxamed wcalaa aalihi wasaxbihi waslem